bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu cuثmaan aلsaabuniyu raximah اllahu tacaala yuhbituuna min dalika ma ahbatahu اllahu tacaala wayu'minuuna bihi wayusadiquuna الraba jala jalaaluhu fii khabarih waxaan soo haynay kitaabkii caqiidatu salaf wa asxaabi alxadiid waxaan soo haynay masalatu listiwaa ayaan ku jirnay adilaad adillo ka mida ayuu sheegay musannifka dabadeed marka wuxuu leeyahay yuhbituuna way sugayaan min daalika kaagaas lasoo sheegay maa ahbatahu allaahu wuxuu alla sugay tacaalaa allah subxaanahu wa tacaala wixii uu sugay ayay sugayaan waxaas wayu'minuuna way rumaynayaan bihi waxaa alla uu sugay wayusadiquuna way rumaynayaan alrabba jalla jalaaluhu rabbibay u rumaynayaan fii khabarihi warkiisaa ou sheegay ayay u rumaynayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wayutliquuna way sii daynayaan waa itlaaqayaan maa atlaqahu wuxuu alla sii daayey ou itlaaqay subxaanahu wa tacaala oo min istiwaa'ihi ah saramaritaankiisa calaa carshihi uu ka sara maray ah wayumiruunahu way marsiinayaan calaa daahirihi daahirkiisa korkiisa ayay ku marsiinayaan wayuطliquuna wayakiluuna way u daynayaan cilmahu cilmigiisa kaaga arrinkaa cilmigiisa ilallaahi allay u xil saaranayaanay u daynayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan aamannaa bihi waan rumaynay kullun mid kastaa oo muxkamkii iyo mutashaabihii min cindi rabbinaa rabbigeen agtiisa ayuu ka ahaaday wamaa yadakkaru ma waansamaayo ilaa ululalbaab caqliga kuwa u saaxiibkun baa waansamayaan kamaa akhbara allaahu tacaalaa siduu alla u sheegay can ilraasikhiina fi lcilmi cilmiga kuwa ku raasikhay oo gomadoodu ay cilmiga ku dhegtay sida uu ka sheegay xaggooda annahum yaquuluuna inay dhahayaan daalika kaagaas wa radiya minhum wowna uga raalli noqday ilaahay fa atnaa wow ammaanay calayhim korkooda bihi shaygaas buu ku ammaanay ay dhahayaan oo arrinkan cilmigeeda inay alle u daynayaan taasuu ku ammaanay musanifka marka faqradani wuxuu leeyahay istiwihii iyo sifaadkii guud ahaanba wax allaale wixii alla uu sugo ayay sugayaan ahlu xadiidka way rumaynayaan wa yusadiquuna rabba jala jalaaluhu fii khabarihi rabbi bayna u rumaynayaan warkiisa uu sheegayo wayuطliquuna maa aطlaqahu way sii daynayaan wuxuu iطlaaqay alle subxaanahu wa tacaala wixii alle uusan waxba ku xirin qeyd uunan u samaynin qeyd ma u samaynayan sidiisay u daynayaan oo istiwahaasi iyo culuwigaas alleh ayaaba ka mida waxa alle uu sii daayey ou iطlaaqay ayb istiwihii istiilaa'na kuma sheegin culuwigii culuwu qahrin wa qudratin keliya waaye ma dhihin qahri iyo qudre iyo kuma uunan qeydin ee bal wuxuu waa idlaaqay wixii marka alla uu idlaaqay idlaaqiisaas ayay ku idlaaqaanay u daayaan iyagana wa yutliquuna way idlaaqayaan maa atlaqahu subxaanahu wa tacaala wuxuu alla idlaaqay oo taqyiid iyaga min cindihim oo iyaga maskaxdooda ay ka wataan ma samaynayaan sifada allah hadduu sii daayo waa sii daynayaan iyagana maalan tusaale ahaan sifadan hadda aan hayna culuwiga allah subxaanahu watacaalaa eh, culuwi mutlaqa buu isku sifeeyo wahuwa alcaliyu alcadiim alcaliyu alcadiim culuwigaas culuwu qudro waaye culuwu saldana waaye culuwu sharaf waaye culuwu daad waaye midna gaar uma sheegin allah subxaanahu watacaala idan dhammaan intaasoo nooc oo culuwi ah ayuu alla ku sifaysan yahay maadaama culuwiga uu alla idlaaqay wayuطliquuna way iطlaaqayaanoo waa sii daynayaan maa aطlaqahu wuxuu alla iطlaaqay uu sii daayay subxaanahu wa tacaala oo min istiwaa'ihi ah saramaridiisa calaa carshihi ou ka saramaray ah wayumiruunahu way marsiinayaan calaa daahirihi iyadana selafka waxaa laga hayaa amiruuha kamaa jaaءat bilaa kayfin aayaadkan sifaadka ama axaadiidta sifaadka socodsiiya sida ay tahay ku socodsiiya kayfiya la-aan amiruuhaa kamaa jaaءat bilaa kayfin marka amiruuhaa kamaa jaa jaaءatan iyo wayumiruunadan ayaa waxaa ka soo baxay dad iyaga marka madhab waxaa ka soo dhex baxday warkaas salafka iyagoo aan aada ugu dhabagelin oon aada u fahmin ayay waxay yidhaahdeen amiruuha kamaa jaaءad iyo wayumiruunahu calaa daahirihidan iyo waxaa laga wadaa lafdigan macnihiisa lama yaqaano markuu alla leeyahay uma stawaa cala alcarshi wax laga wadaba lama yaqaano ee muxuu ilaahay u soo dejiyey in la akriya bisa usoo soo dejiyey sidaasay leeyihiin waa ahlu tajhiil ayaa la yidhaahdaa dadkaasi ahlu tajhiil madhabtii salafkay waxay ka dhigaayaan markaasi wax iska jahli oo kale ah ayb mararka qaarna ahlu tafwiid ayaa la yidhahdaa tafwiid baa marka intay quluwi ku sameeyeen bay waxay gaarsiiyeen inay yidhaahdaan waxaan macnihiisa lama garanaayo bimansilati alif laamiim iyo xaamiim oo kale weeyaan bay dhaheen maxaa idinkugu daliila marka la yidhina amiruuha kamaa jaa iyo hadalladan iyo kale oo salafka laga soo guuriyey amiruuha kamaa jaa-ad markay salafka dhaheen bilaa kayfinay ku dareen bilaa kayfin ay ku dareen idan marka waxa la diidaya maxay tahayna qofka aayaddan ama xadiidkan macnuu ka fahmaa macnahaas uu ka fahmay baa waxaa loo diidayaa inuu tashbiih gaarsiiyo takyiif iyo tamhiil altakyiif watamhiil inuu gaarsiiyaa la diidaa wa ilaa haddii aan macnaheedaba la aqoonin oo yaan la macnaynin hadday tahay bilaa kayfin macno maba yeelateenba lanna kayfiya yaa loo diidaa sideedaba nin macno haysta soo maaha kayfiyada waxaa loo diidaa nin macno haystaa loo diidaa haddiiba macnona ma jira la yidhaah de kayfiya say ku imaanay waxaadanba aqoonin adiga manhi macnihiisa waxa macnihiisa aadan aqoonin ma tasawuro kartid kayfa kama tasawuro kartid ayb marka amiruuha kamaa jaa-ad bilaa kayfin markay leeyihiin waxay diidayaan macnihii daahirka laga fahmay inuu ku gaarsiiyo tamthiil ama takyiif waxa marka ilaahay subxaanahu watacaala dadka uunan u sheegin cilmigeennana uunan gaarin waxa ay tahay kayfiyada sifaatka sifaatka kayfiyadooda waayo oo ilaahay marka aad culuwi u rumayso culuwigaas kayfiyadiis ma taqaanid adiga taas waa midda marka ilaahay loo daynayo amaa istiwaaha macnihiisa in la garanayo aahaaru keeni doonaa alistiwaau macluumun isagoo dhahay iyo alistiwaau hayru majhuulin lagamaba jaahil ahan buu leeyahay marka madhabtaas salafka madhab uma aha marka madhabu ta'wiilna salafka male madhabu tafwiid oo bilmacnaana salafku madhab uma ahayn sifaadkan culimmadii salafka way fasireen macnaheeda waa sheegeen laakiin kayfiyadeeda iyo qaabkeeda ayay alla u daayeen subxaanahu wa tacaala wayumiruunahu calaa daahirihi macno kalena waa ka qaadanaynay waxay tahay inaan majaaz iyo ta'wiil madhabta salafka inaynan ahayn ila daahir haddii laga taga maxaa kasoo horjeeda daahir muawal soo maaha daahir muawalaa kasoo horjeeda dalaalada alfaadda waa nas iyo daahir iyo muawal waay waxaa ugu daciifsanta muawal ilaa cinda alqariina wadaliil maahane si kalena looma aado ta'wiilka sidaa darteed marka wuxuu ku leeyahay daahirkaas ayay ku socodsiinayaan wa yakiluuna cilmahu kayfiyadii cilmigeeda iyo cilmiga hoosena ilallahi allay u daynayaan u xil saaranayaan wa yaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa bihi muxkam iyo mutashaabihba waa rumaynay aamanaa bihi waan rumaynay mutashaabihi kullun mid kasta dhammaan muxkam iyo mutashaabih labadaba ilaa ayaddu saasay tilmaantay kullun mid kastaa oo muxkamkii mutashaabihi ah min cindi rabbinaa rabbigeen agtiisa ayuu ka ahaaday wamaa yadakaru ma waansamaaye ilaa ululalbaab unbaa waansamaya marka maxaa mutashaabih noqonaya marka mutashaabiha waxa ah ee allah maahna cid kale aynan aqoonin waa cilmiga ku saabsan kayfiyada sifadan lanna walaa yuxiiطuuna bihi cilman ilaahay cilmi kumaba koobi karaanba ma garan kartid allah subxaana wa tacaala cilmi kuma koobi kartid taas waay waxa adiga kaa maqanoo allah keliya u garanayo ama aayaddan iyo xadiidkan macno ma leeyahay macno waa leeyihiin xataa dadka dhahaaya macno male oo madhab tafwiid sheeg sheego tafaasiirta ay qoraan fiiri aayadahan markay soo gaaraan waa fasirayaan qof aan fasirin male aayadahan markuu soo gaaro ama nin ta'wiil ku fasirto ama nin isagu markaa daahirkeeda u fasiro siday doonaanba dadku ha ahaadaane nin ka taga ma leh walidaalika haddii la yidhaha cilmu sifaat waa majhuul wax la garan karo maaha ilaahay tilmaamihiisa yacnii ma dhici karta nebiga inuu dadka baro sida loo istijoodo ilaaha ay dadka caabudayaanna inuusan barin suuragal maaha wax aada mustaxiil u ah waayo in allihii aada caabudi lahaydna ma garan kartid mana ogaan kartid in lagu yidhaahdo sifaadkiisa ma aqoonsan kartid istajadiina nebigu ou dadka baraayo wax mustaxiila ah. kamaa aqbara allaahu tacaala ilaahay siduu kaga waramay can raasikiina kuwa gomadahoodu ay dhegeen fi filcilmi cilmiga ay ku dhegeen anahum yaquuluuna inay dhahayaan daalika kaagaasi waradiya minhum ou uga raalli noqday fa atnaa calayhim waa ammaanay korkooda bihi maqaaladaasu alla ku ammaanay subxaanahu watacaala qaala alimaamu abu cuhmaan ahbaranaa abulxasan cabduraxmaan bnu ibraahiima bni muxamed bni yaxya almusakaa qaala xadaanaa muxamed bnu daawuuda bni sulaymaan azaahid qaala ahbaranii caliyu bnu muxamed bni cubaydin abulxasan alxaafid min aslihi alcatiiq nusqadiisii qadiimka ayadu igaga warramay uu leeyahay qaala xadaanaa abuu yaxyaa ibnu kaysabata alwaraaq waraaq waxaa la yidhaha qofka wax qoro oo yanii culummadii hore waxay lahaa jireen dad wax u qorqoro marka kutubtiiba ama yacni waxaa jiri jira dad ku shaqaysto waagii hore madbacadahan iyo waxaan ma jiri jirin kitaabka marka la rabay nusqo kale laga qoro ninbaa inta loo geeyo ayuu qorama waraaq qofkaasaa la dhihi jira qaala xadaanaa moxamed bnu اlashras alwaraaq abu kinaanata qaala xadaanaa abulmugiira alxanafiyu qaala xadaanaa quraة bnu khaalidi can اlxasan can abiihi can umi salma fii qowlihi tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa qaalat waxa ay tihi alistiwaau istiwuhu hayru majhuulin alistiwaau istiwaha ayru majhuulin mid laga jaahili yahay ma aha hayru majhuulin ku laga jaahil yahay hayrkiis waaye yani waa la yaqaanaa waay macnahii waalkayfu kayfiyaduna hayru macquulin mid la garan kara ma aha kayfiyadana mid la garan kara ma aha laanna ilaahayba nooma sheegin sida selafka qaar badan ay dhaheen waliqraaru qiraal la qirana bihi bilistiwaa istiwaaha la qiro iimaanun iimaan waaye waaljuxuudu bihi dafiraad la dafiro oo la diidana kufrun gaalnimo waaye lanna ilaahay oo hadalkiisa la diidaayo waa kufri ayb sidaasay tiri marka lalakaaina waa soo saaray kitaabkiisa la yidhaahdo sharxu ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca ayb sharxu usuul ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca hadalkanoo kalena imaam maalik buu ka keeni doonaa istiwuhu waa midaan laga jaahil ahayn lagama jaahil aha ay macluumun waa la garanaa xagge see laga garanaa luqatan waa la yaqaanaa alistiwaa istawaa calaa ay calaa wartafaca waalkayfu gayru macquulin kayfiyadiisuse si lama tu la garanaayo ma ila ilaahay keliya unbaa garanaayo maxaa yeele alla nooma sheegin kayfiyadii oo u istiwooday annaga marka wixii aan naloo sheegin waa ka gaabsanaynaa ayb qaar marka waxay leeyihiin ilaahay kayfiye sidiisa ma leeyahay yaa u sugay ilaahay kayfiye waxyaabahaasay sheegayan kayfiyey anfinayaan ilaahay maba u sugnaba kayfiye ayb jawaabtu waxay tahda kayfiya inay jirto wararkan salafkay ku caddahayba walkayfu hayru macquulin mustaxiil waay ma aynan dhehina ogow lama garan karay tirin arrin waay taas ibnu khuseyma kitaabkiisa kitaabu tawxiid marar badan buu sheegaa ibnu maajishuun sidoo kale wuxuu yidhi laa yacrifu kayfa huwa ilaa huwa ibnu maajishuun a'imadii salafku ka mid ah ma garanayuu yidhi sida sida uu isagu yahay ilaa huwa isaga unbaa garanaya allah subxaana watacaala oo makhluuq sida ilaahay yahay yaqaana ma garan karaa ma jiro marka kayfiya waa jirtaa laakiinse cilmigeeda waa manfi annaga manfi uu naga yahay ma garan karna lanna ilaahay nooma sheegi wاlkayfu kayfana غayru macquulin weeyaan wاlإqraaru bihi rumayn la rumeeyaana waajibun waajib iimaanun iimaan weeyaan waljuxuudu diidmo bihi la diido istiwihiina kufrun gaalnimo waay leanna aayadihii qur-aankoo la inkirayo la dafirayo walidaalika markaad aragto nin dhahayo ilaahay yad ma laysa lilaahi yadun ilaahay yad male il male <clears throat> lug male yacnii carshiga kama sarreeyo ma hadlo ninka ku dhahayo dhammaantiis waxaa weeya waxa uu dafirayo uu diidayo waa imaa aayad imaa xadiid saxiix ah jaxdiga lagu sameeyana waa kufri iyo gaalnimo maxaa marka loo dhihi waayey nimankan biacyaanihim maxaa gaalo loogu tilmaami waaye horaan uga soo hadalna kitaabkii kan ka horreeyey ta'wiilka dartiis baan loo kufursiinaynin biacyaanihim laakiin kufri waa ku dhaceen shaki male leanna ilaahay haddii uu leeyahay araxmaanu cala alcarshi istawaa isaguna istiwo laguma sheegi karo uu taagan yahay waa kufri kaas kufri ka weyn maa jireen ama kufri ka muuqasho badan ma jiro qaala xadaanaa abulxasan bnu abi isxaaq almusaka bni lmusakaa qaala xadaanaa axmed bnu اlkhadir abulxasan ashaaficiyu qaala xadaanaa shaadaanu qaala xadaanaa bnu makhlad bni yaziid alquhustaaniy qaala xadaanaa jacfar bnu maymuun qaala su'ila malik bnu anas imaam maalik baa la su-aalay can qowlihi baa laga su-aalay alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa sidee buu carshiga uga sara maray su-aasha imaam maalik la su-aalaya feeri marka kayfa istawaa waayo qaala waxa uu yidhi alistiwaau gayru majhuulin wاlkayfu gayru macquulin wاliimaanu bihi waajibun wاsu-aalu canhu bidcatun istiwaa in la rumeeya waa waajib in layska su-aalaan waa bidco wasu'aalu canhu bidcatun su-aasha bidcada atee waay marka kayfiyada in laysu su-aalo waay leanna waxaa imaam maalig la su-aalay kayfa stawaa waay hadda ee istiwaha ka waran ma la dhihin isaga meeshaanna dad badan baa waxay sameeyaan marka shubha iyo waxbay ku furaan ay ka furaan meeshaana waxay yidhaahdaan istiwa iyo waxaas maxaa laysugu ysugu dhibaa wasu'aalu canhu bidcatunaaba la yidhi su-aashaas marka bidcadaa tee waay marka adaa lagu su waa kayfa stawaa su ah waay ee in la yidhaha istiwuhu yani macnihiis bidca ma aha leanna qur-aankuu ku jiraa qur-aanka wuxuu ku jiraana fasirkiisa in laisweydiiyaa dembi ma ahan bidcana ma ahan meesha waa la fahmayn umalayna leanna siyaaqa fiiriyo wuxuu imaam maalik wuxuu ka xanaaqay ee la su-aalay baa kayfa istawaaba ah wasu-aalu canhu ay wasu-aalu can kayfiyatihi oo layska su-aalaa bidcatun bidca waayo wamaa araaka mana ku arkaya adiga kuu malayn maayo ma ku arkayo adiga ama kuu malayn maayo ilaa daallan mid dhunsan inaad tahay maahane wax kale kuuma arko wa amara bihi wou amray an yukhraja in la bixiyo min majlisihi laga saaro ayuu amray majliskiisa in laga bixiyo wou amray waa laga bixiyey riwaayaadka qaarna waxay leeyihin imaam maalik dhidid badan baa ka yimid dhidid aad u fara badan baa ka soo daatay ninkan yacnii dhibaatadiisa iyo su-aasha uu weydiinayo xumaanteeda su-aashiisuna marka waa kayfa istawaabay ahayd midda marka aan loo baahnayna taas ilaa ilaahay kayfiyada uu istawooday waabana laga qariyey waxaan garan karna ma qaala akhbaranaa abuu makhlad marka waxaana laga qaadanaa dadka su-aalaha qasadka xunka leh mararka qaar in la sajiri karo imaam maalig ninkan hadda waa sajiriyey cumar radiallaahu canhuna uu keeni doonaa waa tii ninkii la dhihi jiray sabiiqu bnu cisl waa kii garaacay intuu u yimid ba wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin maa wadaariyaatu darwan wadaariyaatu darwan macnaheed qaala riyaax haddana nebiga ka maqleenna makuu sheegeen markaasuu haddana u kala weydiiyey faalxaamilaati wiqran faaljaariyaati yusran markaasuu cumar wuxuu doontay laamaha geetimireedka ayuu doontay markaasuu ku garaacay ilaa markii dambe uu yacnii dhiig uu ka yimaado xataa ayuu garaacay wuxuu arkay marka inuusan ku qancaynin warka nebiga sal sl su-aasha oo watana inay tahay su-aal diinta la rabo in markaasi qalooc qalooci laga raadiyo la rabo inay tahay buu garanayay markaasuu garaacay markii basre ayuu aaday abuu muusa alashcaribu wuxuu ku yidhi ninkan dadkayaysan la hadlin xukunkii baa ku dhacay meel buu imaadaa lalama hadlo meel kalou tagaa lalama hadlo ilaa markii dambe uu towbad keenay abuu muuse alashcari cumar buu fariin u diray ninkii waa toobad keenayuu yidhi markaasuu cumar wuxuu yidhi khalli baynahu bayna annaas marka isagii dadka u kala daa marka ninkaa marka waxaa la sheegay berigii khawaarijta ay soo baxeen oo cusmaan iyo dadkii inay dilaan rabeen way u yimaadeenoo waxay dhaheen wakhtigaagii waa kana soo bax xilligii iyo wixii berigii aad rabtay maantaad heli kartaayo soo baxna keen yidhaaheen markaasuu wuxuu yidhi nafacatnii nasiixatu lcabdi saalix addoonkii suubanaa yuu yidhi cumar nasiixadiisa wax ii tartay yuu yidhi iska baxuu yidhi idinkuma jira aniga ningaa marka sabiiq ibnu cisla ayaa la dhihi jiray nin mutashaabihaadka raaraadiye ayuu ahaa oo iyagu waxyaabaha sidaan oo kale ninkan su aashiis oo kale mutashaabihaadka ayuu raaraadin jiray qaala akhbaranaa abu muxamed almakhladiyu alcadl ayb qaala xadaanaa abu bakrin cabdullaahi bni muxamedin اlsfiraayiiniy qaala xadaanaa abulxusein caliy bnu اlxasan qaala xadaanaa سلمة بن شhبيب qال xdثna مهدي بن جعفر بن مyمون الرملي عن جعفر بن cabداللaahi qاaل جاءa رaجuل إلى مالك بن أنس nin baa imaam mالك u yimid يعnي faسأله wuxuu su-aalay can qowlihi الرحمن عlى الcarشhi اstawىa kayfa اstawىa ayuu su-aalay qaala waxa uu yidhi famaa ra'aytuhu ma aanan arkin wajada min shayin isagoo shay ka carooday xaggiisa ka wajdihi caradiisa min maqaalatihi ninkaa warkiisa uu ka carooday wa calaahu waxaa ka kor noqday alruxadaa'u dhidid ayaa ka kor noqday dhidid shuxuur ayaa korkii ayaa ka kor noqotay wa atraqa alqowmu wa atraqa yacnii way aamuseen ama way raariciyeen madaxyadoodii alqowmu qoladii dadkii hoos bay u foorarsadeen waa aamusan jacaluu waxay gudagaleen yanduruuna inay sugayaan alamra bihi isaga in la amro fiihi fii shanihina lagu amro dartiis yacnii dadkii way aamuseen iyagoo amar ka sugaya imaam maalik bal ninkan si un in la yeelo uma suriya imaam maalik waa laga fayday uma suriya can maalikin imaam maalik xaggiisii waa laga fayday argagixii iyo wixii qabtay baa laga qaaday faqaala waxa uu yidhi alkayfu ayru macquul alkayfu hayru macquulin kayfiyadu waa midaan la garanaynin la garan karin walistiwaau istiwuhuna hayru majhuulin ku laga jaahil yahay ma aha waaliimaanu bihi rumayn la rumeeyaana waajibun waajib waa istiwihii wاsu canhu in wax layska su-aalaana bidcatu waa kayfiyadii laysa su-aalo wainii anigana la akhaafu waxaan ka cabsanayaa an takuuna inaad ahaato daallan mid baadiyaysan inaad tahay ama inaad nin baadiyaysan ahaataan ka baqaya aniga uma amara bihi waa amray fa ukhrija waa la saaray marka meeshii baa laga bixiyey qaala wa akhbaraniihi jaddii abuu xaamid axmed bnu ismaaciil can jaddi waalidii ashahiid wa huwa abuu cabdillaahi moxamed bnu cadiy bni xamduuyata asaabuuniy qaala xadaanaa moxamed bnu axmed bni abi cawn annasawiy nasawi nasaa-i oo kale labada nisba waa ku bannaanta nasawi iyo nasaa-iyun iyo nasa-iyun saddexdaas dabdisaddexdaasba sax qaala xadaanaa salamatu bnu shabiib qaala xadaanaa mahdiyu bnu jacfar alramliyu qaala xadaanaa jacfar bnu cabdillaahi qaala jaءa rajulu ilى malik bni anas faqaala yaa abaa cabdillaahi alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa duruqdoo dhan fiiri kayfa istawaa waxa la su-aalaya qaala waxau yidhi famaa ra'aynaa ma aanan arkin maalikan imaam maalik wajada min shayin isagoo wax ka carooday ka wejdihi caradiisa min maqaalatihi ninkaa warkiisa uu ka carooday wadakara binaxwihi isagoo wixii kale hadda kalo sheegay wa su-ila abuu caliyin ayaa la su-aalay alxuseyn bnu اlfadl albajaliyu can اlistiwaa'i ayaa la weydiiyey waqiila lahu waxaa lagu yidhi kayfa istawaa calaa carshihi carshigiisa sideebuu uga saro maray alle faqaala waxau yidhi innaa laa nacrifu annagu ma garanayno min anbaa'i اlgeybi qeybka akhbaartiisa ilaa miqdaara maa kushifa lanaa wixii naloo feyday wixii la eg un maahane ilaa miqdaara maa kushifa lanaa muxuu ka wadaa kashfigan marka maahan kashfigii mutasawifada ma ah ilaa maa kushifa lanaa wixii waxyigana loogu faydo ile qeyb baa laga warramaa soomaa qeyb maxaa lagu garan karaa allaha qeybka og caalimulgeybi washahaada ah allahaasi inuu aayad ama xadiid lagugu sheego ilaa maa kushifa lanaa maahan kii kashfigii isaga ahaa qofka intuu saan yidhaahdo maanta dhan uu yidhaah carshiga ilaahay baa wax ka daalacdaa taas ma aha way dhici kartaa ilaahay inuu ku karaameeyo bacdi innaas ama dadka qaarkood marmar in lagu karaameeyo wax meelaan wax laga arkin oo kale inuu ilaahay wax ka tuso wayna dhacdo cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu wuu ka tusay ilaahay waa markii uu dhahay yaa saariyat aljabal iyo karaamadu laakiin waxay ka soo daahirtaa wax iska barnaamij maahan yacnii barnaamij qofku isaga uu isaga tasarufaya maahane waa wax ilaahay uu siinayo markuu doono way qof marka si joogtaa qeybka loogu kashfiyaana ma jiro si joogtaa qof loogu kashfiyaa ma leh haddii kale sifadii allou qaadanayaaba qofkaas marka wuxuu yidhi innaa annagu laa nacrifu ma garanayno min ambaa'i algheybi qeybka akhbaartiisa ilaa miqdaara maa shay qadarkii oo kale maahane kushifa lanaa annaga naloo feyday oo cilmigana lagu tusay waqad aclamanaa jalla dikruhu rabbi wuxuuna ogeysiiyey annahu istawaa calaa carshihi carshigiisa inuu ka sara maray walam yukhbirnaa nooma sheegin kayfa istawaa sida u istiwooday laakiin rabbi nooma sheegin marka kayfiyadiina sidaas baan loo garanaynin laakiin macnihii istiwaaha macnihiisa nin yidhi male lama yaqaano ma jiro kulligood ma alistiwaau macluum ama alistiwaau hayru majhuul sidaasay dhahayaan qaala akhbaranaa abuu cabdillaahi alxaafid hadalka marka culimmadii hore qiimihiisa dareemen ninkan markii la su-aalay takalluf iyo ma gelin mar wuxuu yidhi wuxuu annaga nala ogeysiiye alla noo sheega unbaan naqaanaa waana kaas tanna ilaahay inaga nooma sheegin qeybay naga tahay ma garanayn ninka intaa yidhaah marka inta laga rabo qofka intaas laakiin istiwihii waa macluum dadka qaar waxay la noqonay yacnii mushkilada yani waxay tahay bani aadamka markii aan fidradiisa la qasin oo shaydaanku uusan fidradiisa walaaqin ama dadka mutakalimiinta ah wax aynan u soo hormarin ee fidradiisii uu ku socdo saliimka ahayd waxaan marka loo sheego ama qur-aanka marka la fasiro waa iska qaadanaan diyaaray u tahay fidradeena laakiin bale iyo ibtilo waxay ka dhacday ninkii markii fidradiisa ay qasto cilmu lkalaam falsafo iyo mandiq iyo yacnii qiila waqaala marka caqaa'idkiisa lagu qaso qofkaasi hadhow marka intaanoo kale uu maqlo alistiwaau macluumun iyadoo la leeyahay iyo bal yadaahu mabsuudataani ilaahay labadiisa gacmood waa fidsan yihiin iyo iyadoo la dhahayo ma fadhin kara argagax iyo wareer iyo takara dhabasha yaa yaa gelaysa wax kalena ma aha waxay tahay fidradiisiiyo qasantay marka hore marka walidaalika imaamu shaafici cilmulkalaamka aada u diidi jiray wuxuu arkay musani oo mar wax fiirfiirinayo kalaam iyo waxaas markaas wuxuu dhihi jiray iska daa waxaan cilmi haddii aad gefto lagu dhahaayo kafarta iyo cilmi haddii aad gefto akhda'ta lagu dhahaayo isku mid maaha waxaan iska daayo wuxuu yidhi eh, imaamu shaafici xukmii fii ahli اlkalaami xukunka ahlukalaam anuu aan saaraayo waxaa weeyaan buu yidhi an yudrabuu biاljariidi waاnnicaal kabo iyo laamo in lagu tumo uma yudaafa bihim fi اlcashaa'ir qabaa'ilka meelaha ay degaan lasoo marsiiyo inta dameer la kor saaro la yidhaahdo hada jazaau man acrada alkitaaba wasunna wa aqbala cala alkalaam ninka kitaabka iyo sunnada ka jeestay abaalmarintiisu saan waayo oo kalaam u jeestay qaar salafka ka mida waxay dhaheen man dalaba alcilma cilmiga qofka dalba ama caqiidada ka dalbo kalaam xaggiisa tazandaqa zindiiq zindiiqou noqdaa abuu yuusuf alqaadi ayaa sidaas sheegay isagana laga wariyey kulligood marka kalaam iyo cilmulkalaam aaday u necbaayeen imaamu shaaficina manaaqibka bayhaqi qoray haddaad akhriso imaamu shaafici cilmulkalaam wuxuu ka qabay iyo aadaabu shaafici oo manaaqibuhu uu leeyahay ibnu abi xaatim haddaad akhrisaan waxaad arkaysaan cilmulkalaamku qiimo darada uu leeyahay dadna waxay u joogtaa cilmulkalaam la-aantiis caqiido maba ka hadli karan inaan falsafo baraninay inay ku leeyihiin falsafadii intee laga keenay haddaad su-aashidna greeg iyo yunaana laga keenay yacnii cilmi islaamiya oo haddana gaalo ku xiran qariib soo maaha oo la yidhaha wax gaalo ka yimid ninkaan baranin ma baran karo cilmulkalaam ma fahmi karo waa qariib qofkii marka waxyaabahaas haddii ilaahay ka badbaadiyo dadkii waxaan dhex galayna sida fakhru raazi oo kale iyana oo aad baddeeda galay markii dambe waa kii yidhi nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu wa akharu sacyi alcaalamiina adan wawabaalu ilaa uu markii dambe yidhi wama stafadnaa min tuuli baxhinaa siwa an jamacnaa qiila waqaaluu aada uga shallaayey fakhru raasi oo weliba wuxuu yidhi wixii aniga aan jarribay ninkii jarribi lahaa qofkii haddii uu jaribi lahaa inta aan aniga jaribay yani waa waa uu isbedeli lahaa abulmacaali aljuweyni isagana kulligood xataa waxay ku taallaa dabaqaat ulkubraaga taajudiini subkiay ku taallaa warkan xataa wuxuu ku yaallaa adabaqaat alkubraa litaajidiin asubkiyi ayay ku taallaa inay mararkii dambe ka shallaayeen abulmacaali aljuweyni isaguna sidoo kale wuxuu yidhi macaahiddii oo dhan meel walba waa wareegay waa arkay wax kale waa waayey yidhi dadkan cilmulkalaamka ku jira falam ara ilaa waxaan arkay buu yidhi qof wareersan ilaa xaa'iran qof wareersan oo calaa cashiisii dhabankiisii u saaran tahay sidaas markaasuu wuxuu yidhi haddii aan ku dhima lahay caqaa'idda ajaa'ista cajaa'isa khuraasaan meelihii uu ka yimid isaga habraha waayeelkee khuraasaane caamada ah caqiidadooda haddaan ku dhiman lahaa maanta waa ii khayr badnaa lahayd lanna cajuusadu iyadu cilmulkalaam ma taqaano ilaahay waa uu ilaahay allah iga sarreeyay leedahay ilaahay baa gacan weynay leedahay kan gacan maya maya maya bau leeyahay hadda caamadeenna annaga fiiri iyo dadka iyo waxaa dadkan ku ibtilaysan nimankan culummada oo ku ibtilaysan yacni cilmulkalaamka iyo mandiqa iyo waxaan oo caqiidadu ka inxiraaftay iyo waxaa isku fiirisaa qof iska caami ah qofka caamiga ah wuxuu ilaahay gacantiisaa buuxiye gacanta ilaaha weyn uu ku leeyay isaga adnaa ma ka qabo waxba kana gacan markii la sheego waa waa dhib waa aada u dhibsanaan ayb marka wuxuu yidhi qaala akhbaranaa abu cabdillaahi alxaafid qaala anba'anaa abu bakrin mxamed bnu daawuud aلzaahid qaala akhbaranaa mxamed bnu cabdiraxmaan aلsaami qaala xadaanii cabdulaahi bnu amed cabdullaahi bnu axmed bni shabuuya almarwasiyu qaala samictu aliya caliya bna alxasan bni shaqiiq yaquulu samictu cabdاllaahi bna اlmubaarak yaquulu cabdullahi bn mubaarak oo dhahayaan maqlay nacrifu rabbanaa rabbigeen ayaan garanaynaa fowqa sabci samaawaatin toddobada samo korkood ayaan rabbi ku garanaynaa cala alcarshi istawaa carshigiibuu ka sara maray istawaa wuu sara maray cala alcarshi wuu ka sara maray baa'inan inuu yahay mid ka baxsan min khalqihi khalqigiisa ka dhex baxsan ka soocan ilaahay inuu khalqigiisa ka soocan yahay ka soocan yahay marka muxuu diidayaa in la yidhaha ilaahay makhluuqiisuu ku dhex jiraa waa sida ay qabaan xuluuliyiinta wax walbaa ilaahay meel walbuu joogaa wax walbuu ku dhex jiraa maya sidaa maaha alle khalqigiisa iyo asaga iskuma dhex jiraan waa kala soocanyihin baa'inan min khalqihi inuu yahay walaa naquulu ma dhahayna buu yidhi kamaa qaalat iljahmiyatu jahmiyada sida ay tiri inahu haahunaa meeshaanuu joogaa ilaahay saa ma dhahayna wa ashaara ila alardi dhulka buu ishaaray marka sida jahmiyada ay yidhaahdaanoo ilaahay dhulkou joogaa ma dhahayna anaga ilaahay dhulkou joogaa waxaa dhaho iyagana oo la midaba qofka marka la yidhaha araxmaanu cala alcarshi istawaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa marka la yidhaha maculuwi la sheego bacdi naas waxay leeyihiin xadiidkii nebiga sal ll l slam uu yidhi ina allaha idaa sallaa axadukum fa ina allaha tacaala baynahu wa bayna alqibla qiblada isagoo u dhaxeeya fa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla iyagii marka meeshaas waxay iska dhaadhiciyeen mar haddii rabbi qiblada iyo addoonka u dhexeeyaa la yidhi dhulka inuu joogo xadiidka ilaahay dhulkuu joogaa ma dhihin ogow isagoo carshiga ka sarreeya addoonka hortiisa u ahaa karaa ilaahay subxaanahu watacaala dayaxa haddaad fiirisa dayaxa wuuna kaa koreeyaa hortaadana waa yaallaa soo maaha dayaxa xagguu aawa dayaxa hadda haddii la yidhaha korow jiraayo la leeyahay haddana maca wuuna kaa horrayn karaa soo maaha waana makhluuq makhluuqaadka alle ka mida ilaahay siduu doonu aimadii salafkana ibnu rajab fatxulbaarigiisa sida uu xadiidkaas sharxay xamaad ibnu zayd iyo a'imo badan sida uu ka sheegay nin salafkii ka mida oo u fahmay ma jiro arrinkaas in culuwiga uu ka soo horjeedo laakiinse ibnu xajar raximahullah fatxulbaariga wuxuu ka dhigay xadiidkaas inuu ka soo horjeedo culuwiga oo wuxuu leeyay fiihi raddun calaa man zacama an allaha fowqa alcarshi bidaatihi hadalkaas hadal salaf ma ahan laakiin ogowna waa hadal ijtihaad lagu keenay waay oo ibnu xajar uu leeyahay qarnigii sagaalaad dhintay qarnigii sagaalaaduu dhintay ibnu xajar siddeed boqol konton iyo labadii xadiidkanna qarnigii sagaalaad ma soo degine wuu ka horreeyey intaas wax u fahmayo salafka ka mida ah, culuwiga iyo waxaa iska hor imaanaya xadiidkaanna ma jiraan adiga marka ijtihaad Ah, imaam ijtihaadkiisa waana gefi karaa waana sawaabna waa ahaa karaa ma ku qasbanid laakiin waxaa ku qasban tahay caqiidadaas salafka ku ijmaaceen inaad laasimto walaa naquulu ma dhahayno kamaa qaalat iljahmiyatu inahu haahunaa meeshaanu ilaahay joogaa oo ninka dhahaya marka ilaahay qiblada adou idiin dhexeeya marka waaa macnaheedu waxaa weyaan dhulkou joogaa ninka dhahaya waa kan ibnulmubaarak marka feeri walaa naquulu kamaa qaalat iljahmiyatu inahu haahunaa ma dhahayn waashaara ila alardi dhulkiiba una tilmaamay wasamictu alxaakima abaa cabdillaahi alxaafid fii kitaabi taariikh taariikhi naysaabuur aladii jamacahu oo u jamciyey liahli naysaabuur wa fii kitaabi macrifati alxadiid macrifati culuumi alxadiid waa madbuuc alladeyni labadaa kitaab oo jamacahumaa uu jamciyey walam yasbiq ilaa axadin <coughs> walam yusbaq ilaa milihimaa anna loogala hormarin iyagoo kale yaquulu isagoo dhahayaan maqle buu yidhi samictu abaa jacfarin moxamed bna saalix bni haani yaquulu samictu abaa bakrin moxamed bna isxaaq bna moxamed samictu abaa bakrin moxamed bna isxaaq ibni khusayma yaquulu isagoo dhahayo ibnu khusayma imaam اla'ima wey man lam yaqul qofkaan dhihin biana allaha caza wajalla alla calaa carshihi carshigiisa inuu ka sarreeyo qad istawaa inuu saro maray fowqa sabci samaawaatihi toddobadiisa samo korkooda inuu ka kor maray toddobada samo sidaa qofkaan dhihin fa huwa kaafirun birabbihi rabbigii mid ku gaaloobay oo ku kufriyey waaye xalaalu dami dhiiggiisa ou xalaal yahay xaakim ou xalaal u yahay laakiin dhiiggiisa qaadi ninkii inta waxaasi lagu soo oogo ama uu qirto qaadi la hor keeno xujada laga yacni shubhada laga zuuliyo kabacdi hadduu ku madax taago waa la dili karaa leanna nooc sandaqa man lam yaqul markaa wuxuu yidhi man lam yaqul qofkaan dhihin biana allaha caza wajalla alla calaa carshihi carshigiisa inuu ka sara maray qad istawaa fowqa sabci samaawaatihi oo ka kor noqday fa huwa kaafirun birabbihi rabbigii midku kufriyey waay xalaalu dami dhiiggiisa uu xalaal yahay yustataabu waa laga towbad dalbayaa fa intaaba haddii uu towbadkeenu soo laabto waa sidii la rabay oo ilaa haddii kale uunan soo laabanin duribat cunuquhu qoortiisaa la dhufanayaa wa ulqiya waxaa lagu ridayaa calaa bacdi almasaabili yacnii qashinqubyaalka qaarkood baa lagu tuurayaa wa ulqiya waa la ridayaa calaa bacdi almasaabili qashinqubkaa lagu tuuraya xataa laa yata'adaa saynan ugu dhibtoonin almuslimuuna muslimiinta wala walalmucaahaduuna iyo gaalada mucaahadiinta saynan ugu dhibtoonin binatani raa'ixati jiifatihi baktigiisa urkiisa yacnii baktigiisa raa'ixadiisa urkeeda si aynan ugu dhibtoonin wa kaana maaluhu maalkiisuna wuxuu noqonayaa fay-an fay ayuu noqonayaa laa yariuhu ma dhaxlaayo axadun qof min almuslimiina ka mida idilmuslimu maxaa yeele muslimku laa yariu lkaafira gaal ma dhaxlo kamaa qaala nabiyu sal l slam laa yariu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslima ninkii istiwaha inkiraa waa gaal buu leeya waana sax sida uu leeyahay cid ku diiday oo ku inkirtay ama ku tacaliiqisay gaal ma ahan tiri ma jiraan ogow saasleanna maxaa yeeley waa jaxdi wax ilaahay sugay oo kitaabkiisii uu ku sugay ayuu inkirayaa uu diidayaa laakiin bitacyiin marka qofka gaalnimada loogu tuurayo xoogaa waxay u baahan tahay de mawaanicdii in la helo la waayo mawaanicdii waxay ahayn jahli waxay ahayn ta'wiil waxay ahaayeen ikraah waxay ahaayeen alkhata afartaas maanic mid ka mid a ah hadduu ku qumo gaal waayo lama dhahaayo ilaa maanicaas uu zuulo hadda nimankan dee ilaahay carshiga kama sarreeya dhahayaan ta'wiil bay iyagu haystaanoo waxay isleeyihiin nusuusta qaaraa macnahaas bal sheegaysa haddaad la hadal maagto aayado ama axaadiid si wax qaldan unbaa marka laga axaadiid ama aayadoo qalad u fahmay yaa laga yaabaa inuu kuula imaado ilaa marka shubhadiisa la zuuliyo hadda yacnii hebel waa gaal ma la dhahayo ogow laakiin isagu marka cumuumow cabiraan ibnu khusayma kufri oo wuxuu sheegayaa calaa wajhi اlcumuum ah laa calaa wajhi الtacyiin isaga kama hadlin cali iyo jaamac iyo isaga kama hadlin wa imaamunaa abu cabdillaahi laakiin marka aahaaru nubuwa ay dadka ku yaraato cilmigeeda ee dadkii wanaagsanaana ay yaraadaan waxaan marka ay bataan dhibaatada iyo shartan aaminsan qofku wuxuu isdhihi karaa war waxaan waa iska khilaaf camal waxaa laga yaaba inuu ula dhaqmo khilaaf ka dhexeeyo shaafici iyo axmed oo kale inuu ka soo qaado laakiin saas ma aha masaladan ma ahan khilaaf shaafici axmed ka dhexeeyo oo kale ma aha oo masale fiqhiya ma aha wa imaamuna abuu cabdillaahi imaamkeenna wuxuu yidhi abuu cabdillaahi maxamed ibnu idriis ashaaficiyu radia allaahu canhu ixtaja wuxuu xujaystay fii kitaabihi almabsuud kitaabkiisa almabsuud la yidhaahdo ayb umka xataa hadda warka uu sheegi doono kitaabulum uu ku yaallaa kitaabulum mawsuucadaas umka ayuu ku yaallaa fii mas'alati ictaaqi raqabati addoontii xoreynteeda mas'aladii ku saabsanayd addoontii almu'minati mu'minadda ahayd filkafaarati kafaarada dhexdeeda loogu xoreeyo wa ana hayra almu'minati midda mu'minada aan ahaynna laa yasixu inaynan ansaxaynin atakfiiru ku kafaara gudasho bihaa iyada lagu kafaaro gutaa inaynan ansaxaynin bikhabari mucaawiyata bni اlxakam ayuu u xujaystay yani marka addoon la xoraynayo kafaaro kafaaraa kugu waajibtay addoon inaad xorayso waaye addoonka la xoreynaa imaamu shaafici wuxuu yidhi addoon raqaba mu'mina in la xoreeyo mid gaala hadduu xoreeyo ma ansaxaysuu yidhi muxuu u deliishaday bikhabari mucaawiyata bni اlxakam muxuu ahaa marka waanahu mucaawiya araada wuxuu doonay an yuctiqa inuu xoreeyo aljaariyata sawdaa gabadhii madoobay likafaaratin kafaaro yani gabadhan ari bay u raaci jirtay arigii baa mid mida ka dhuruga ka qaatay markaasuu dharbaaxay markay ari markay usoo hoyatay bay iyadoo arigiioo mid ka maqan bay timid markaasuu dharbaaxay rasuulkii markuu u yimid baa marka rasuulka canaantay markaasuu wuxuu yidhi maxaan sameeyaa xoray buu yidhi waa xoraynayaa yidhi marka nader ama kafaaro siday ahaataba markaa wuxuu yidhi ii keen yidhi nebiga sal l slam wasa'ala rasuulu llahi sal l salam rasuulku wuxuu su-aalay can ictaaqihi xorayntiisa iyaha iyada uu xoreeyo ayuu su-aalay famtaxanahaa rasuululahi sal l slam rasuulkaa imtixaanay faqaala sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu yidhi lahaa iyada uu ku yidhi man ana anigu yaan ahay fa ashaarat ilayhi isagay ishaartay wa ila samaa'i samadana waa ishaartay yacnii annaka adiga rasuulullaahi baa tahay alladii rasuulka oo annaka adiga rasuulullaahi baa tahay alla rasuulkiisa alladii allaha oo fi samaa'i samada ahaaday fa qaala waxa uu yidhi actiqhaa xoree fa innahaa mu'minatun mu'minad weeyaan iyadee faxakama rasuulu llahi sal l slam rasuulkii wuu xukumay biislaamihaa islaamkeedii buu xukumay wa iimaanihaa iimaankeedii buu xukumay lamaa aqarat markay qiratay bianna rabbahaa rabbigeed fi samaa'i samada inuu ahaaday samada korkeeda inuu yahay wa carafat rabbahaa rabbigeeda markay garatay bisifati alculuwi ay ku garatay saraynta iyo walfowqiyati kor saraynta markay rabbigeed maxay ku garatayna inuu sareeyay ku garatay bisifati alculuwi walfowqiyati ayb wainama اxtaja shaaficiyu wajhu dalaaladiisuu rabaa marka inuu sheego wuxuu ku yidhi imaamkeenna shaafici kafaarada addoon la xoreeyo raqaba mu'mina inay ku ansaxaysuu sheegay hayru mu'minana inayna ku ansaxaynin wuxuuna deliil ka dhigtay xadiidkan muslimna uu wariyey wainama اxtaja shaaficiyu shaafici waa xujaystay raxmat ullaahi calayhi cala almukhaalifiina dadka isaga khilaafsan ayuu u xujaystay oo maxay ku khilaafsan yihiin masalada kafaarada oo madaahibta qaar baa dhahayaan addoon kasta oo la xoreeyo dhib ma laha gaal iyo muslim wuxuu yahay isaga marka dadka mukhaalifiintiisaba wuxuu u xujaystay fii qowlihim mukhaalifiinta qowlkooda ay leeyihiin bijawaasi ictaaqi raqabati alkaafirati luqun ama addoon gaala ah xoraynteeda banaanaanshaheeda bannaanaanshaheeda filkafaarati inay ku bannaan tahay bi alkhabari khabarkan buu u xujaystay lictiqaadihi wuxuuna u xujaystay lictiqaadihi rumaysnaan uu rumaysan yahay ana allaha subxaanahu alleh fowqa khalqihi khalqigiisa inuu ka sarreeyo wa fowqa sabci samaawaatihi samaawaadkiisa toddobadaa korkooda inuu yahay calaa carshihi carshigiisa korkiisa inuu yahay kamaa huwa muctaqadu lmuslimiin kamaa muctaqadu lmuslimiina yacni kamaa huwa muctaqadu lmuslimiin sida muslimiinta muctaqadkoodu uu yahay min ahli sunnati waاljamaacati salafihim wa khalafihim ah id cilo ee kaana raximahu اllaahu imaamu shaafici wuxuu ahaa laa yarwii khabaran xadiid ma warin jirin saxiixan xadiidkaasoo agtiisa saxiix ka ah uma laa yaquulu bihi dabadeed inuunan ku qowlaynin ma dhici jirin shaafici wuxuu ahaa xadiid ma warin jirin ilaa waa ku dhaqmi jiray xadiidkaasna uu ku camalfali jiray yacni wuxuu ka wadaa maadaama xadiidkan uu soo deliishaday agtiisuna saxiix ka noqday shaaficina la og yahay xadiid marka loo keeno ama uu wariyo inuu xadiidkaas ku dhaqmo weliba weyneeyo lagu yaqaanay xadiidkanna waxa uu sheegaya inuu alla kor jiro waay shaafici marka sidaasuu qabay waqad ahbarana alxaakimu abuu cabdillaahi raximahu llah qaala waxau yidhi xaakim anba'ana alimaamu abulwaliid xasaanu bnu muxamedin alfaqiih qaala xadaanaa ibraahiimu bnu maxmuud qaala samictu rabiica bna sulaymaan huwa rabiic bnu sulaymaan almuraadi waay waa ardaygii shaafici yaquulu isagoo dhahayaan maqlay samictu shaaficiya raximahullaah shaafici baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo idaa ra'aytumuunii haddaad i aragtaan aquulu qowlan anoo hadal dhahayo waqad saxa can اnebiyi sal l slam nebiguna uu ka ansaxay khilaafuhu waxaas aniga aan idhi cagsigeeda faclamuu ogaada anna caqlii caqligayga qad dahaba inuu tegey ogaada haddaad aragtaan nebigiioo hadal dhahaayo aniga qowlkayguna uu khilaafsan yahay ogaada in caqligaygu tegey qaala alxaakimu raximah اllah samictu abalwaliid hayra maratin yaquulu xudidtu can الzacfaraaniy zacfaraani marka wuxuu ahaa ninka akhrin jiray xalqada imaamu shaafici dersiga yani ninka akhrin jiray buu ahaa shaaficina markaasuu sharxi jiray ninka qaariga xalqada ka abuu ahaan jiray alxasan bnu sabax azacfaraani Right. ayb alxasan bnu muxamed ibni sabaax albaqdaadi abu cali azacfaraani baa la yihaaha nin luqawi a ah buu ahaa xalqadii ardaydii hore shaaficina uu ka mid ahaa baqdaad xalqadii oo marka abu thawr iyo karaabisi iyo axmed binu xambal iyo ay fadhiyaan ayaa isaga keligiisa aqrin jireen aada marka luqawi nin aada luqada u yaqaano wuxuu yidhi marka xudidtu can الzacfaraaniy ana shaaficiya raximah اllah rawaa yowma xadiiثan imaamu shaafici maalin buu xadiid wariyey faqaala saa'ilu saa'il baa marka wuxuu yidhi nin su-aalaya ninkii su-aasha weydiinayay su-aal buu su-aalay xadiiثa ugu jawaabay markaasaa saa'ilkii yidhi ya abaa cabdilaahi shaaficin kunyadiisa wa taquulu bihi xadiidkaana adiga ma dhahaysaa yani xadiidkan xukunka uu sheegaya adiga ma qabtaa oo ma dhahaysaa qaala waxa uu yidhi taraanii fii biicatin meesha yahuuddu ay ku cibaadaysato dhexdeeda miyaad igu aragtay ow kaniisatin kaniisad dhexdeeda miyaad igu aragtay buu taraa calaya ziya alkufaar gaalada dharkooda maad igu aragtay buui aniga korkeyga waxaad ku arkaysaa gaalada ziyigooda iyo dharkooda huwa daa waa kan buu yidhi isagu huwa isagu daa waa kan taraanii waad i arkaysaa fii masjidi اlmuslimiin masaajidda muslimiinta inaan ku tukanayaad ii jeedaa buu yidhi calaa ziyi lmuslimiin dharkii muslimiinta inaan watana waa ii jeedaa eh, mustaqbila qiblatihim qibladooda mid usii jeedo inaan ahay arwii xadiidan xadiid baan wariayaan warinayaa can inabiyi sal l slam nebiga xaggiisaan ka warinaya uma laa aquulu bihi ma dhahaya miya dabadeed wuxuu yidhi intaan xadiid nebiga ka wariyo miyaanan haddana qaadanaynin oon ku qowlaynin waa yaabe saas ma dhacayso ka wada marka shaafici xadiidka aada ula weynaa aad iyo aada ula weynaa ninkaan aadow marka hadalladan kulul buu ku yidhi xadiid buu u wariyey xadiidkaas ma qabtaa adiga meeshaa marka waxaan ka qaadanaynaa xadiidkii shaafici oo wariyo waa xadiid uu ku camal falayo ou qaba aaminsan yahay camalkuna ictiqaad iyo ficil labadaba waa noqdaan idan marka xadiidkan maadaama uu wariyey wax ta'wiilana shaafici aan laga soo warinin caadadiisuna ay tahay xadiidku inuu inta saaro ay tahay idan shaafici sidaa culuwiga alla waa aaminsan yahay waasay culummadu ka fahmeen ayb hadalkaanu marka wuxuu yidhi ano dhar yani huwa daa huwa isagu shaaficaysa iska wado daa waa kan taraanii waad i arkaysaa iltifaat baa gala taraanii waad i arkaysaa fii masjidi lmuslimiin muslimiinta masaajidkooda dhexdiisaad igu arkaysaa calaa ziyi lmuslimiin inaan ku taaganahay mustaqbila qiblatihim qibladooda xaal aan u jeedo aan u jeesanayo salaaddii aan tukanayo arwi xadiidan xadiid miyaan warinayaa can اnabiy sal l slam nabiga xaggiisa uma laa aquulu bihi ma dhahaya miyaa markaasi qaala abu cumaan abuu cuثmaan aلsaabuuni waxa uu yidhi wاlfarqu bayna ahli الsunnati farqiga u dhexeeya ahlu sunnada wa bayna ahli اlbidaci iyo dadka ahlu bidaca dhexdooda annahum iyagu idaa samicuu khabaran annahum ahlu bidaca idaa samicuu hadday maqlaan khabaran xadiid fii sifaati rabbi rabbi sifaatkiisa ku saabsan radduuhu way radinayaan aslan sidiisaba waa radinayaan khabarul aaxaad waaye iyo aaxaad caqiido lagama qaato iyo caqliga iyo naqliga hadduu iska hor yimaado caqligaa la hormarinaa iyo yani xadiidkii saasay uga tegayaan waay aas-aaska marka shaaciradii dambe caqiidadoodu ay ku dhisan tahayna waxay tahay haddii naska iyo caqligooda uo iska hor yimaado caqligooda in la hormariyo asaasu taqdiiska sida ku taalla saas waaye waana qaanuunka mucawalka agtooda ka ah radduuhu way radinayaan aslan sidiisaba walam yaqbaluuhu mana aqbalayaan meeshaas marka markay joogto ow ayuu dhigay ow lidaahiri warkaan ma iskeeni karo waxbaa ka maqan marka meeshaas ninka kitaabkan taxqiiq ya maya anaa wax ka maqan sheegi doon ukaadiy waxyar isuga musanifka kitaabkan yacnii muxaqiqa kitaabkan taxqiijiyey xuruuf markaa makhduudka laga aqrin waayey buu sheegay hoosuu ku qabtay marka waa uu arki waayey ama waa kelima hayr waadixa buu yidhi waxa meeshaan ka maqanna kelmad maahane jumlaa ka maqan meel dambana waxbaa ka maqnaan doono kitaabkan calaa-uddiin ibni cataar uu leeyahay ee ictiqaadka uu ka alifay calaauddiin ibni cadaar waa tilmiidu nawowi imaamu nawowi ardaygiisa kitaab makhduudo wuxuu leeyahay ictiqaadka ku saabsan kitaabkaanu aad wax uga soo guuriyaa marka abuu cumaan qaala abuu cumaan saabuuni buu yidhaahdaa hadalkaanuu soo guuriye meeshaan markau maraayo marka isaga marka si fiicanay uga muuqata wuu qoray marka qora marka idinka sidaan qorta walam yaqbaluuhu ma aynan ma aqbalayaan aw qabiluuhu ama way aqbalayaan fi الظaahiri sida daahirkaabay iska ayay aqbalayaan aw liلظaahiri baa ana dhigan aw qabiluuhu fi الظaahiri aw qabiluuhu way aqbalayaan fi الظaahiri sida daahirkaa way aqbalayaan uma ta'awaluuhu dabadeed way awilayaan bita'wiilin ta'wiil bay ku awilayaan yaqsiduuna bihi ay ula qasdayaan ta'wiilkaasi rafca alkhabari khabarka koryeelidiisa min aslihi asalkiisaba in laga koryeelo ayb intaas haddana markuu yidhi wuxuu yidhi waibdaali bis waibdaali markuu yidhi haddana dhibic dhibicuu qoray sidaan qorta marka waibdaali meesha waxaa ku xigo waibdaali macnaahu waibdaali macnaahu qora haddana waxaanaa ka sii maqan waahlu sunnati waahlu sunnati yaqbaluunahu waahlu sunnati yaqbaluunahu wayusadiquuna bihi wayusadiquuna bihi falaa yattahimuuna falaa yattahimuuna rasuula اllaahi sala اllahu calayhi wasalam fii maa qaalahu fii maa qaalahu minhu bal yattahimuuna cuquulahum bal yattahimuuna cuquulahum cuquulahum marka waa noo joogta waa tan intaasoo dhanaa ka maqanna meeshaas marka calaa-udiin ibni cadaarkan ka soo saxnay waana kitaabku isagoo makduud makhduudo la akrin karo u yaallaa waa la helaa waibdaalidana waxaa ka dambaysa intaas waibdaali iyo cuquulihim hadda wax iskeeni kara maaha ma la fahmi karo wax badan baa u dhexeeya wa ibdaali macnaahu waa joogsi marka wa ahlu sunnati yaqbaluunahu wayusadiquuna bihi falaa yatahimuuna rasuula اllahi sal ly slam fii ma qaalahu minhu bal yatahimuuna cuquulahum kadib waa qorteenaan umalayna qofkii qortay hadhow idinka kala qortay ayb markaasaa wixii la macnayn karaa qaala abuu cuثmaan wاlfarqu bayna ahli الsunnati wa bayna ahli اlbidaci farqiga u dhaxeeyo annahum ahlu bidaca idaa samicuu hadday maqlaan khabaran xadiid fii sifaati rabbi rabbi sifaatkiisa ku saabsan radduu way celinayaan hu khabarkaas waa radinayaan aslan sidiisaba walam yaqbaluuhu mana aqbalayaan ow amase qabiiluuhu waa aqbalayaan fi daahiri sida daahirkee muuqato qur-aanka waa rumaysannahay xadiidkan waa aqbalaynaa bay leeyihiin uma ta'awaluuhu dabadeed way awilayaan bita'wiilin ta'wiil ayay ku awilayaan yaqsiduuna ay ula qasdayaan bihi bita'wiili ta'wiilkaasi rafca alkhabari khabarka koryeelitaankiisa min aslihi sidiisaba la koryeelo khabarkii meesha laga saaro iyo wa ibdaali macnaahu khabarkii macnihiisii oo la ibdaaliyo la burburiyo intaas marka waa joogsi wa ahlu sunnati ahlu sunnana yaqbaluunahu khabarka nebiga waa aqbalayaan wa yusadiquuna bihi way rumaynayaan falaa yattahimuuna ma tuhmaayaan rasuula allahi sal l slama rasuulka ilaahay ma tuhmaayaan fii qaalahu waxa uu yiri maku tuhmaayaan oo minhu khabarka ah bal yatahimuuna waxay tuhmayaan cuquulahum iyaga caqligooday tuhmaayaan cuquushooday tuhmayaane xadiidka nebiga ma tuhmayaan wa aaraa'ahum aaraa'dooday tuhmayaan wa aaraa'ahumtaan marka sida uu u dhigay bal yatahimuuna cuquulahum wa aaraa'ahum saan ma u dhigi maysa markahamsada far ayuu intuu bixiyo kor saaray farow jiiday hamsow kor saaray saas maaha markay maksuurka tahay saas loo qoraa hamsada markay madmuum tahayna waaw inta la qoraa hamsada la kor saaraa soo maa marka kaley maftuuxa ay tahayna keligeedaa la dhigaa wa aaraa'ahum hamse bis inuu dhigo bal yatahimuuna waxay tuhmayaan cuquulahum cuquushooda iyo wa aaraa'ahum aaraa'dooday tuhmayaan fiihi dhexdiisa wayaclamuuna waxay og yihiin xaqan dhabnimo waxay u og yihiin yaqiinan yaqiinnimo waxay u og yihiin anna maa qaalahu rasuulu llahi sal l slam wixii rasuulku uu yidhi facalaa maa qaalahu wixii uu yidhi korkiisa waay wixii nebigu uu yidhi sidii uu yidhi wixii uu yidhi xugunkii oo ugu talagalay uu yidhi dushiisa waaye id cilae huwa isagu nebigu kaana wuxuu ahaa acrafa birabbi rabbi mid ku aqoon badan jala jalaaluhu min kayrihi kaga aqoon badan dee nebigu wuxuu ahaa sow maaha ilaahay aqoonistiisa marka la yidhaha ninka ugu aqoonta badan alleh ayb id cilae kaana wuxuu ahaa huwa nebigu acrafa mid aqoon badan birabbi rabbi ku aqoon badan jala jalaaluhu min hayrihi kaga aqoon badan walam yaqul fiihi ma uunan dhihin ilaa walam yaqul mana uunan dhihin nebigii fiihi fillaahi ilaahay shanigiisa ilaa xaqan unbuu ka yidhi wa sidqan run wa waxyan iyo waxyi qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyin yuuxaa qaala zuhriyu zuhri waxa uu yidhi imaamu la'immati min culamaa'i اlummati ah radia allaahu canhu cala allaahi albayaan ilaahay korkiisa waxaa ah inuu wax caddeeyo wa cala allaahi qasdu sabiil bayaanu qasdi sabiil cala allaahi ilaahay korkiisa waxaa uu isxil saaray isaga albayaanu caddayn wa cala arasuuli rasuulka korkiisana albalaaqu gaarsiin ayaa ah wa calaynaa annaga korkeenna waxaa waajib nagu ah altasliimu inaan hoggaansanno oon u dayno umuuraha alle rasuul annaguna aan hoggaansanano warawaa yuunus bnu cabdisamad bni macqil can abiihi ana aljacda bna dirham ninkaa jacd bnu dirham la yihaa qadima calaa wahbi bni munabih ayuu usoo galay yas'aluhu isagoo su'aalayo can sifaati illaahi tacaalaa jacd bnu dirhamna nin wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee la yimaadee keeno sifaatka in la beeniyo aan la rumaynin oo wuxuu yidhi in allaha lam yukalim muusa takliiman ilaahay muuse lama hadlin walam yattakhid ibraahiima khaliilan ibraahiimna khaliil kama dhiganin sifaad oo dhanna waa diiday ninkaa marka jacdu bnu dirham wahb ibnu munabih buu u yimid yas'aluhu isagoo su-aalaya can sifaat illaahi tacaala faqaala waxau yidhi wahab weylaka yaa jacdu war hoogaaga ee jacdow bacda almas'alati kufa yani can bacdi almas'alati ama weylaka hoogaaga yaa jacdu jacadow bacda almas'alati war utruk ka tag bacda almas'alati su-aalaha qaarkood iska daayo ha weydiinin inii la adunuka tacamuqo wax ku su-aalaya marka inii la adunuka waxaan kuu malaynayaa min alhaalikiina kuwa halaagsamaya inaad ka mid tahay yaa jacdu jacadow low lam yukhbirna allaahu ilaahay hadduusan noo sheegeen fii kitaabihi kitaabkiisa ounan noogu sheegeen anna lahu yaddan inuu leeyahay wa caynan inuu leeyahay wa wajhan inuu leeyahay lamaa qulnaa daalika ma aanan dhahneen annagu sidaas fattaqi illaaha ilaahay ka cabso uma lam yalbah ma nagaanin jacdun jacad ma nagaanin an qutila wasuliba in la dilay oo la xirayba inta la dilay ayaa la salbiyey yarba ma nagaanine ilaa qutila wasulib wax yar markuu joogayba waa la salbiyey waana la dilay wa khaaba khaalib sidii lagu dilou sheegaa marka wakhaaba waxaa khudbeeyey khaalid bnu cabdillaahi alqasriyu yowma aladxaa maalin adxaa ciid bilbasrati basra ayuu madax ka ahay halkaas ka khudbeeyey faqaala fii aakhiri khudbatihi khudbadiisa aakhirkeeda ayuu wuxuu yidhi insarifuu ilaa manaasilikum war guryihiinna aada wadaxuu udxiyaysta baaraka allaahu lakum allah idiin barakeeye fii daxaayaakum udxiyooyinkiinna allah idiin barakeeyo fa innii aniga mudaxin mid ku udxiyaysanayaan ah alyowma maanta biljacdi bni dirham ninkaasaan ku udxiyaysanaya aniga qisadan xataa bukhaari khalqu ku soo saaray qiso mashhuur ah wyani qiso waxay noqotay mustafiid ah dhacda sidaan oo kale meel ciida laga sheegayna wax culummadii inay kutubtoodii ku qoraan waxaan jirinna ay tahay suurgal ma aha ayb qaaraa marka waxay leeyihin oo oh, bani aadam maa lagu udxiyaysan karaa xoolo unbaa lagu udxiyaystaa afka iyo hadalka unbaa isaga dhacay maahane ninkaani hadda isagaa udxiyo iigu gudmee ma uusan dhihin masale hadda fiqiyo maxay udxiyo ku gudantaa iyo waxaas annaga kama hadlayna hadal tiradaasna lamaba rabo meeshaan hadda ma laga rabo fa innii mudaxin اlyowma biljacdi bni dirham fainahu yaquulu wuxuu leeyahay lam yatakid illaaha lam yatakid illaahu ilaahay kama dhiganin ibraahiima ibraahim khaliilan wadaay kama dhiganin walam yukalim lama hadlin muusa muusana takliiman la hadlid lama hadlin subxaanahu wa tacaala ilaahay baa nasahan allah sarreeyo camaa yaquulu ljacdu jacad waxa uu sheegayo alla ka sarreeyaa culuwan sarrayn kabiiran weyn wa nasala cala almimbari buu ka soo degay fadabaxahu biyadihi gacantiisuu ku gowracay wa amara bisalbihi in la waro oo yacni inta la xiro dadku ay arkaanna waa amray culammada marka waxay yidhaahdaan khaalid ibn cabdillaahi alqasri sidaan markuu yeelaayo fatwo culumo ayuu haystay culummadiina waa joogeen meeshaas nin yidhi waa qaldaneyd waxaasna ma jiro kulligood wax ka aamusay iyo wax ku ammaanay bay ahayd ayb wa amara bisalbihi buuna amray wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed wala ali sab